ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wacan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka si aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ayaa iskaga baxay degmada riirigood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana cabsi xooggan ay ka jirtaa degmadan xilli la sheegayo in xubno ka tirsan al-shabaab ay soo gaareen deegaano hoos yimaada waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan waxaa soo gabagaboobay wejigii hore ee shirka dib heshiisiinta dadka dega deegaanada koonfur galbeed ee ka soconaya magaalada baydhabo maalmihii la soo dhaafay iyadoo la filayo in maalinta berita ah uu gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u furo wejiga labaad ee shirka haddaba maxaa looga hadli doonaa wejiga labaad wejiga labaad marka wuxuu noqonayaa un in looga hadlo arrimaha siyaasadda marka mabda marka shirkaas kolley hadda waxaa la sugiyayaa madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal taliska ciidamada xoogga dalka ee ku sugan aagga gobolka mudug gaar ahaan degmada xardheere waxa ay sheegeen in ay isku soo dhiibeen xubnii ugu badnaa oo ka tirsan al-shabaab dhowaanna ay u soo bandhigi doonaan warbaahinta iyagoo la wadaagi doono sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida afar ka tirsan ciidamada qalabka sida ayay maanta waxa ay ku fulisay dil toogasho ah iyadoo ay soo kordhayaan dilalka ay askartu weli u geysanayaan dadka shacabka ah maantana mid ka mid ah askarta ciidamada dowladda uu dil ugu geystay degmada hodan gaar ahaan iskoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho wiil mootabajaaj la aha qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeenna aynu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gebagabadana waxa aad ku maqli doontaan xalalkii ku maamulay iyo kii xankabsaday xaseestay meel kale xaqa sidaanu gaarano waa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo waxaad ah, maqlaysaan barnaamijka xog waraysi soo saarista iyo tibintuna waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi bes bes bes waraan ismaqalno aan ismaqalno waryaadhawaaban sii qarinaynay dadweynaha yaan gaarsiiyow sheegay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin sida aad noogu hurteen wakhtigiinna iyo dhegihiinna qaaliga ah waxaanan idinka rajaynaa inaad ku dhaqantaan hadba fariimaha dantiinna ah ee aan aalaaba idiin soo gudbin doonno insha allahu tacaala kulmiyo reediyo waxa uu dhashay sagaalkii bishii labaad labadii kuniyo koob iyo tobankii toddoba maalmood ayaana ka hadhay sannad guuradiisa aad maanta moodayseen si aad ugu hambalyaysaan hambalyo si aad noogu hambalyaysaan baadna halkaa u tugantihiin kulmiya redio haddaannu naha waannu idinka aqbalnay sidaad noogu soo hormariseen hambalyadiinna gebigebi ka dhashiyo talawada guracan ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay waagaag saaxiibayaal markale kulan wacan ayaa idin leenahay degmada rurgood waxaa baneeyay ciidamada halkaasi ku sugnaa ee dowladda iyo ciidamadii hubaysnaa ee dadka deegaanka ahaa waxaana jiro cabsi halkaasi ka taagan balse waan usoo noqon doonaa runirgoode aynu aadna magaalada baydhabo waxaa soo gabagaboobay wejigii hore ee shir kadib heshiisiinta dadka dega deegaanada koonfur galbeed ee ka socday maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo muddo ku dhow laba asbuuc ayuu ka socday magaalada baydhabo shirkan iyadoo in badan la isku afgartay waxaana sidoo kale la kala wareegsaday hubkii lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada baydhabo ee sanadkii tegay iyadoo ee eh, sidoo kale la xalliyey arrimihii kale ee ku aadanaa dhaawacyadii iyo sidoo kale dhimashadii ee ka dhalatay dagaaladii labada dhinac ayaa xal ka gaaray arrimahaasi waxaana jira weli kulamo lagu xalinayo tabashooyinka kale ee ka dhex jira dadka dega deegaanada koonfur galbeed iyo maamulka maamulka eh, waa deegaanadaasi koonfur galbeed ee uu hogaanka u hayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis garin Eh, haddaba eh, kulanka la filayo eh, wejiga labaad ee la filayo in madaxweynuhu uu furo iyadoo la filayo magaalada baydhabo inuu gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalinta beri ah si uu u furo wejiga labaad ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo dhowr ah oo ku aadan dhanka siyaasadda iyo muddo kordhinta uu samaystay maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale sidii arinkaasi lagu xali lahaa mucaaradku weli waxa ay ku dhegan yihiin in aysan ka tanaasulayn sanadka uu ku darsaday lafta karin waxaan wax ka weydiinay arrimahaasi xildhibaan cusmaan buule macalim oo ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed sidoo kalena ka mid ah dadka aragti ahaan kasoo horjeedo maamulka koonfur galbeed ee uu majaraha u hayo cabdicasiis maxamed xasan maxamed lafta karin aniba aada u mahadsan tahay uh, rada kulmiye kaleysaad adigaba hordhigaagu ahaa marka waxaa socday shirka horta sidiisaba wuxuu ahaa lagu weji wejiga ugu horeey wuxuu ahaa dhacdadii oo labaatan iyo saddexdii disembar dhacday marka adiga qoryihii hubkii lakala qaatay dadkii ku dhintay diidoodii gurigii dhisitaankiisii waxaas ayuu ahaa dib u heshiisiinta qaybteeda ugu horeysay ayay ahayd marka marka taa adiga inteeda badan mabda-iyan way soo dhammaatay marka waxaa dhinaa marka hubkii iyo waxyaalihii dhaqdhaqaaqa qaatee marka in haddana dib loo soo celiyo dadkii iska lahaa loo soo celiyo maanta ugu dambeysay marka gudoomiyaha oo odayaalka loo xirsaaray arrimahaas ayaa maanta saddex qori oo waaweyn ayagana lagu wareejiyey gudoomiyihii baarlamaanka oo geedfadhi u ahaa maxaa la yidhaahdaa shirka dib u heshiisiinta iyo guddigii farsamo maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta iyo musharaxiintii halkan yimid oo ay ka mid yihiin midooda musharaxiinta guddiga samatbixinta iyo maxaa la yirahdaa tiim kale oo ayakana jira oo samatbixinta koonfur galbeed ayay gooni gooni ula shishirayeen sidii oo wejigii labaad oo maxaa la yiraahdaa wejiga labaad oo dib u heshiisiinta loo bilaabi lahaa marka wejiga labaad marka wuxuu noqonayaa in looga hadlo arrimaha siyaasadda marka mabda-iyan marka shirkaas kulley hadda waxaa la sugihayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maanta la sugayay kolley ma suuragelin marka berri subaxii ayaa la sugayaa marka si rasmi ah marka shirka wejigiisa labaad waxaa la furaya markuu madaxweynaha soo gaaro baydhabo marka wejigii labaadna kolley inta badan waxaa looga hadlaya inay tahay un arrimaha siyaasadda wax kale aan ku jirin wejigii koowaad adi mabda wuu soo ilaaday marka waxyaalihii lagu heshiiyey un ay hadda lagu guda jijiraa dadkii meeshii ku dhintay diidoodii qaabka la siin lahaa dadkii dhaawaca un ayagan inoo la gaarsiiyo daawi iyo waxyaalihii kale oo loo soo gartay qoryihii lagala qabsaday iyo hubkii in oo lasu soo celiyo intaas way taasna marka heshiiskayba ku jirta marka taasna odayaala loo xisaaray oo hooshaas marka laakiin mabda waa la soo xiray wejiga koowaad waayahay wejiga koobaad maadaama uu soo idlaaday wejiga labaad madaxweynaha la sugayaa inuu mar kale furo eh, si loo dhammeeyo madmadowga ka dhex jira siyaasiyiinta iyo dadka ee eh, dega koonfur galbeed iyo maamulka sax wey saas waaye marka adiga kolley wejiga koowaad waa soo ilaaday saan ku sheegay kan labaadna marka in oo lagu soo dhameeyo midmidoogaas arrimaha siyaasaduna looga hadlayo arrimaha siyaasadana kolley saad ah, la socotid marka hadda maamulka hadda jooga mudaxiloodkooda wuxuu ku egaa sagaal iyo tobanka december uu ku ekaa marka waxyaalaha dhacdada aan hadda ka hadlaynay waxay dhaceen inta xilkaa ka ilaaday ayay dhaceen marka waxaa looga hadlayaa un doorasho bulshadii iyo qaabkii loo qaban lahaayo waqtigii la qaban lahaayo xilligeed in muddayntii inay u badnaani doontaa inta badan marka hadda qof oo shaki ugu jiro ma lahan marka inuu madaxweyne hadda jooga lafta gareen inuu mudxileedkiisu dhammaaday un hadda xilgaarsi inuu yahay isagiiyo xukuumaddiisa marka wax ugu muhiimsan oo laga hadlaayo hadda laiskugu imaanayo waxay tahay un doorashada qaabkee loo qabtaa muddadee la qabtaa yaa qabanaya intaasuna looga hadlaya marka inta ugu muhiimsan oo laga hadlaya hadda siyaasadda intaas waa dib u heshiisiinta de hadda ay soo dhamaatay qof ishaysta mala marka arrinta ugu muhiimsan oo laga hadlayo waa doorashada dhinaceeda maadaama la kala meganayo waxyaabihii hallaabay eh, yay tahay cidda magtab bixinaysa ma dawladda dhexe bixinayso ma maamulka koonfur galbeeda bixinaayo ma dadka kale ee siyaasiyiinta ah ee iyagu eh, ku dagaalamay magaalada baydhabo iyo maamulka waa ay kala qaadanayaan shaala socotay horto gacanta waxaa geystay maamulka koonfur galbeed ayaa geystay marka ayaga waxaa sameeyey marka ayaga kolley naf ah, qaybta ugu weyn maamulka ayaa dhiibaya oo hadda xilgaarsiinta ah marka dawladda federaalkan iyadana kab ayay ku leedahay ay dhiibaysaa iyo kolley waxaa jira lacag kaloo iyadana dib u heshiisiinta looga talagalay iyadana kolley qayb un ay ka imaanaysaa un sidii arrimaha looga xalin lahaa dib u heshiisiinta marka laga soo tago dadka u dagaalamaya siyaasiyiinta ee maamulka koonfur galbeed kasoo horjeedo waxaa jira dad shacab ah oo ay dhaawacyo ay gaareen dadkaas iyaga maamulku meel maku ogyihiin ha ha ha odayaal ayaa loo saaray oo shan iyo toban guddi iyo shan iyo toban oday dhaqmeedada ayaa loo saaray wixii dhan waa lasoo diiwaangeliyey marka dadkii shicibka ahaa oo waxyeelada ay kasoo gaartay kuwii ku dhintay kii maxaa la hadda dhaawaca u aaba oo la buko isbitaal la jiifo wuxoo dhan daryeelkoodii wuxoodii waa laga warhayaa waana kolley intaan ogahay kolley wixii oo qaarna diidi waa la dhiibay qaarna kolley waa la sugaa kuwii caafimaad oo dhaawacaana dhaawacooda ay kana daawadoodii waxooda waa lala wareegay marka waa laga warhayaa dhammaantood maadaama hubkii la kala qaadanayo oo la soo celinayo hubkii laga qaatay dadka siyaasiyiinta u dagaalamayay Eh, ma is leedahay eh, mar kale shaqaaqo waa ay ka dhici kartaa baydhabo xilli weli la diidan yahay lafta gareen inuu sii haayo xukunka dadkii diidanaan ay ku sugan yihiin baydhabo sidoo kalena eh, laga yaabo in maamulka madaxweyne lafta gareen uu isku sii adkeeyo kursiga horta wax kasta ay ciidamo hub wato meel ay isla joogaan horta wax kasta waa laga falini karaa marka anaga inta badan waxaa un lagu dadaalihayaa siday un tii oo labaatan iyo saddexdii decembarkii dhacdii tullamaga inaana aysan dhicin kolley maamulka ayaa inta badan horta dadka soo weeraraya dadkan meel unay degnaayeen dad oo maxaa la yidhaahdaa oo meel joogo oo guri musharaxa ay joogaan una ahaen weerarna ma ahan dad badanna ma ahaen marka ayakaa weerar lagu soo qaaday inta badanna marka agajuglayntii caburi heshiisiinta maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday una wada aytadii ay heshiisiinta ay ka warsugaan oo saas ay wax ku dhammaadaan umalayn maayo inay wax kale ay imaanayaan marka haddii un aykaunde ay wax kale awoodiyo isbidaan dadka inay xoog ku maquuniyaan iyo dadkii shacabka iyo qof kasta oo hadla inay xoog ku maquuniyaan haddii ay dooneen taana ma suuragelayso marka dee qofka xoog laguma maquunin karo waxaun ay ku wanaagsan tahay dib heshiisiinta hadda socotoon in laga wasugo wixii uun la soo gooyo marka madaxweyneheena jamhuuriyadda de arintaas xasaasiyad isay u tahay darteed uu mar labaad ugu soo laabtay ay ugu soo laabanaya baydhabo marka waxaan rajaynaynaa inay tii taalamid in aysan dheen ma jirtaa damaanad ay haystaan mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo ku aadan heshiisyada ay la gelayaan maamulka kule damaanad ah, rasmi ma dhihi karin laakiin inay meelihii doonaan ay degi karaan oo sidii hore caburinta ay jiraan oo qof kasta dee ah, uu ra'yigiisa uu cabiri karo uu ka hadli karo meeshii uu rabo magaaladu ka degi karo maxaa la yiraahdaa magaalada siday rabaan ay u soconi karaan oo markii hore waxaa xayirnaa hadda usa socodkii oo magaalada gudaheed usa socodkii oo safarkii banaanka lagu aadi lahaa wixii dhan caburin ayaa saarneed meesha maamulka ayaa wuxuu ka dhigay meesha meel aan lasoo geli karin oo guri albaabka ka xir horta taa madaxweynaha jamhuuriyadda mar uu baxayo daaaloqaado qof kasta meeshuu rabo inuu degi karo marka tan kale oo hadda laga hadlayo ugu dambayso siyaasada ah taas un waxay noqonaysaa un in oo xeer hoosaadkii oo meesha u yaali iyo dastuurka in lagu kala baxa dastuurkana koonfur galbeedna wuxuu qorayaa ah, maxaa la yidhaahdaa qodobkiisa kontonaad mudaxileedka madaxweynaha inuu afar sano uu yahay afartiisa sano sagaal iyo tobankii december ayuu ku ekaa marka un inuu intaas la waafajini doono wixii sharciga uu qabo in la raaco la tiigsani doono un ay tahay marka taasaba damaanad u noqonaysaba siyaasiyiinta iyo bulshada dhammaantood ma kuu muuqataa marka adiga xildhibaan cismaan buul in la isku fahmi karo muddo madaxweynaha maadaama hal sano ay ugu dareen baarlamaanka oo aad ka mid ahayd adigaba wallaahi horta ku haddii la yidhaahdo horta haddii aan in yar kaa siiyo ku daritaanka taa waxay ahayd horta sideeda baarlamaanka markaa wax waa ku dari la dhahay qaraar ahaan iyo ajand ahaanna loo keenay baarlamaankana markaa wuxuu jiray sideed iyo toban beri keliyu jiray baarlamaan sideed iyo toban beri jiray wuxu uu qabani karo fahamkiisu wuxuu yahay haddana dhallinyaro ay u badan tahay guddigii joogtada aan dhisnayn xeer hoosaadkii aanan aan diyaarsaneen oo aan ansixinin in oo xildhibaano dee markaa un iska xamaasaydsanaayo oo hadda dee waxa macnaheeda aanan fahmaynin la horgeeyay waa iska fahmi kartaa waxa ay diidi karaan iyo ay ogolaani karaan haddiina hadii la yidhaahdo xeer waxaa la bedelaya dastuurkii la bedelay haddii la dastuurkan marka nidaam ayuu u baahan yahay nidaamkiisa waxaa waye in la furo dastuurka bulshada laga qeybgeliyo urura bulshada laga qeybgeliyo dadka oo maxaa la yirahdaa siyaasiyiinta laga qeybgeliyo dadka oo maxaa la yirahdaa siyaasada loo yaro loo keeno kadib waxaas laisla soo ogolaado gudiga oo dastuurka baarlamaanka la horkeeno keeno marka iyakana soo dhiraan dheryaan lageeyo la horkeeno keeno guddiga joogtada ajenda loo sameeyo qodobada la bedelayo laisla ogaado kadib baarlamaan weynaha la geeyo la yidhaahda arrintaana laga hadli rabaa qodobada laga hadlaayana qodobkaasi qodobkaas waa la yidhaahdaa qodob kastana maxaa la yidhaahdaa keli loo ansixiyo marka la ansixinayna waxaa laga rabaa laba meelood saddex meelood laba meel inay ansixiso qodob kasta jumlo laakiin aan lagu ansixini karin oo haddana doodiisa muddo ay socoto lagu soo celiyo broseskaas dhan uu baahan yahay hadda qaraarkaas ajenda camaluna loo ansixiyey laba sac ma qaadanin marka macnaheed waxay kutusaysaa dee wixii inaanan marka aan macquul ahayn aan suurtagelaynin haddii hadda la yidhaahdo maxaa la yidhahda madaxweynihii markaas joogay ma qabanayso marka kan dambe imaada doon una fulintiisa laga raba sharciyan marka la feerayo haddana taana de ma dhicino marka taas ayaaba sheegaysaba inay wixii aan hadda dood iyo waxyaalo kale aan soo geli karin haddii qof un xoog inuu meel kusii joogo doonayo mooyaane wejigii koobaad shirka waa uu soo dhammaaday wejigii labaada la gudageli rabaa laba toddobaad ku dhawaad ayay qaadatay wejigii koobaad oo la ogsoon yahay inuu ka fudud yahay wejiga labaad maadaama laga hadlayo eh, jagada madaxweynaha oo markaa kudarsiga muddada halka sana ah muxuu muuqataa inuu ciyow kusoo gabagaboomi karo shirka mise waxaad isleedahay waa uu kasii dheeraan doonaa waqtigii hore ee wejiga koobaad wallahi horta wixii waa wadan ogol un ayay ku dhammaanaysaa marka bahasha hal dhinac hadda uma taalo marka hadda waxaa weeyaan eh, hadda shan dhinac camal in laga keeno baarlamaankii oo meeshii joogo hadda sharciyada keliya oo meesha taagan golaha midooda musharaxiinta gudiga samata bixinta koonfur galbeed gudiga maxaa layirahdaa gudiga badbaadada koonfur galbeed intaas dan ayaa udhexaysa iyo maamulka hadda oo ku doodaya inuu muddo looga daray marka taana marka hadda dowladii federaalk ayaa soo gashay marka marka horena waxay ahayd wixii dastuurkaas iyo xeerhoosaadkaas uu qorayo in lagu kala baxo marka aniga waxay un ay ila eg tahay haddiiba dastuurka loo soo noqdo inaasay meesha dood badan a imaani karin oo muddo kudarsasho mise wax oo extension la yirahdo meeshaan imaani karin oo keliya ay tahay wax in laiskugu soo biishoona doona goormeel la qabanayaa imise beri ayaa la qabanayaa ama laba bilood hal bilood miyay noqonaysaa iyo yaa qabanayo nidaamka loo qabanayo in laga hadlo un maogiy kolley aniga hadda inay waxwey inay waqti badan qaadanaysa iilamahan hadii un meesha xujo kale ay imaaninoo un la dabadaabinin oo muddo kororsiga un dood uu ku gaarsiini doono noogiya ma u malayna inay waqti badan ay qaadani doonto cismaan buulle macalim oo ka mid a xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay shirka dib heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo halkaasi oo la filayo in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu gaaro maalinta beri ah geelgeel la jira guxguux u baxay guluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran wagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeena xog waraysi soomaaliya waxa ay mar kale ka mid noqotay wadamada ugu musuqa badan iyadoo kaalinta koowaad mar kale ka gashay sanadkii lasoo dhaafay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inooga diyaari waryaheena cabdicasiis siciid beered hay-adda caalamiga ah ee transparency international ayaa soo saartay warbixinta sanadla ah taasoo ay kaga hadlayso arrimaha ku aadan musuq maasuqa dunida iyo heerarka ay ku kala jiraan waddamada caalamka hay-adda transparency international ayaa sanadkiiba mar waxay qiimeyn ku samaysaa soona bandhigtaa warbixinada maaliyadeed ee muujinaya xogaha heerarka musuqmaasuqa ee markaa dalalka caalamka oo kuwa oo qiimeyntooda lagu sameeyo halbeega loo yaqaano c b i waxaana arrintan sameeya hay-adda caalamiga ah ee transparency international taasi oo markaa wax ka qorta soona bandhigta xogaha ku aadan hufnaanta maaliyadeed iyo hufnaanta dhaqaale ee dalalka caalamka hay-adda transparency international warbixinteedii sanadlaha ah sanadkii dhammaaday oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in soomaaliya ay tahay wadanka ugu musuqmaasuqa badan dunida waxaana kaalinta koowaad ee soomaaliya ka gashay dal oo lagu sameeyey qiimeynta dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka kaalinta labaad waxaa ku wada jira dalalka koonfurta suudaan iyo siiriya kuwa oo iyana ah wadamada ugu musuqmaasuqa badan balse ku jira booska labaad waxaa qiimeyntan hay-adda caalamiga ah ee transparency international ay ka samaysay boqol dal kuwaasi oo markaa ku jira dalalka caalamka ee laga sameeyey warbixinada maaliyadeed iyo xogaha ku aadan baarista iyo soo bandhigista arrimaha ku aadan musuq maasuqa warbixinta waxay muujinaysaa in sagaashan iyo shan boqolkiiba dalalka caalamku intooda badan ay ku guuldaraysteen inay wax ka bedelaan inay horumaro ka sameeyaan yareynta musuqmaasuqa iyo isla xisaabtanka arintaana waxa ay markaa keentay inaan shantii sane ee lasoo dhaafay tan inaan horumaro badan laga sameyn arrimaha ku aadan yareynta musuqmaasuqa sidoo kale warbixinta ay soo saartay hay-adda caalamiga ee transparency international ee arrimaha musuqmaasuqa wax ka qorta waxa ay sheegtay in dalka denmark loo aqoonsaday inuu yahay wadanka uu musuqmaasuqa yar dunida guud ahaan dalalka caalamka ee laga sameeyey qiimeyntan waxaana ku jira booska labaad finland iyo new zealan oo iyana labaduba soo galay booska labaad kana mid ah wadamada uu musuq maasuqa yar ee inta badan la dagaalamay musuq maasuqa waxaa la aaminsan yahay madaxda afrika iyo sidoo kale soomaalidaba inay u muuqdaan kuwa aan u guuntanin inay la dagaalamaan musuq maasuqa arrintaa waxa ay keentay in xatooyada xoolaha dadweyne musuq maasuqa waxay dabamarintu inay noqdaan waxa ay ku faanaan madaxda dowladda iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale ee ka shaqeeya hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dawliga ahaynba arrintaa waxay keentay inuusan shaqeyn isla xisaabtanku waxaana mar weliba ay soomaaliya fagaarayaasha caalamiga uga soo haysaa guuldarooyin iyo waxyaabo dhaawacaya qiyamka iyo magaca dadka soomaaliyeed waxaana mar weliba lasoo saaraa warbixinta sanadlaha ah in soomaaliya ay noqoto wadanka booska koowaad kaga jira dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka sida oo ay tahay haddana xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay inta badan ku celceliyaan in lala dagaalamayo musuqmaasuqa maasuqa haddana ma muuqato horumaro badan oo laga sameeyey marka la eego falalka musuqmaasuqa maasuqa waxay soomaaliya dhexalsiisay in sanadkii ay noqoto wadanka ugu musuqmaasuqa badan dunida warbixintii uu noo diyaariyey waryaheena cabdicasiis siciid beereed ee ku saabsaneed soomaaliya oo mar kale kaalinta koowaad ka gashay sanadkii lasoo dhaafay wadamada ugu musuqa badan adduunka aan intaasi kaga tallaabna markana waxaanu aynu dib ugu noqonaynaa ciidamada dowladda oo baneeyey sida la sheegay degmada runugood ee gobolka shabeellaha dhexe cabsi xoogan ayaa ka jirta deegaanada hoos yimaada degmadan iyo sidoo kale isla magaalada iyadoona ay eh, sheegayaan dadku inay yimaadeen xubna ka tirsan al-shabaab si aan wax uga ogaano gudoomiyaha degmada runrugood ayaan qadka noogugu jiro isaga ayaana wax ka weydiin doonaa soo dhowo gudoomiye marka hore eh, warbixin guud naga sii maxay tahay eh, sida ay dadku sheegayaan waxaa jira in al-shabaab ay soo gaareen deegaanada ayna baneeyeen ciidamada dowladda xogtaas maxaad ka ogtihiin hawaa dhawahay raadiyo kulmiya deegaanadaas waa nabdoon yihiin wax yara oo oo oo qoladii nabaddiidka aheeda meela hareer ahoo sidaa ugu in uga jira marka wax hadda soo gaarana ma jiraan degmada iyo wax degma la wareegay iyo wax degma ma jiraan fariisima fog oo galgaduud iyo shabeellada dhexe xaduudka fadhiisamo noocaas ahaa soo sheegaa dhowmaanaysigooda iyo iyo miinooyin iyo qaraxya waxyaaba saas ahaa ka jira degmada marka qarax waxaa jira ee maalin dhaweed daarunacma ka dhacay oo wiil ku dhaawacmay iyo qarax kaleo degmada ee meel ku dhow xarunta ka dhacay isagana gabaraa ku dhimatay waana lagu dhaawacmaa marka wax noocaas ahoo oo miinooyin iyo gaadgaadma ah oo dhuumaalaysi ahaa ka jira degmada wax hadda fadhiisimo oo oo oo culus oo hadda eh, xarunta iyo hareerahada ka jira malahan lahan xaduudka galgaduud iyo eh, eh, dhinaca galcad aan xaduudka ka nahay wax saasa waa jiraan oo dhinaca galgaduud ah waayahay hilowlagaab iyo ruunurgood degmada waxaa baneeyey ciidamadii dowladda iyo dadkii deegaanka ee hubeysnaa ee ka garabsiinaya ciidamada dowladda dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ayaa la sheegay sababta keentay inay ka baxaan maxay tahay sababta inay ka baxaan kama bixin oo waa joogaan oo ka horena waa joogaan dhinaca ay joogaan wax shabeellada dhexe ka baxaan ma jiraan waxaa jira dibugurasho iyo diyaargarow oo dhammaan waxyaabaha yaryarkaana degmadan gudiyada looga shaqeynayo degmooyinkan kale oo sida degooyinkan galgadiid oo sida ceeldheer oo hadda ciidamada qaranka ay joogaan iyo kuwa deegaanka iyo degmada galcad intaba aruusocodkaas diyaargarow noocaas ahaa jira marka wax hadda ka bixitaan la yidhaaho ma jiraan oo gaar ahaan degmada ruunido laga baxay ama shabeellada dhexe laga baxa waayahay eh, dadku waxay sheegayaan in cabsi xoogan ay ka jirto al-shabaabna ay soo gaareen sooma mudnayn in dadka nafsadooda la difaaco mm, maxay taas tahay sababta ee dadkii soo dhaweeyay mar kale loogu baneeyay oo markaa al-shabaab iyo iyaga kaliya looga dhex deegaanada mm, wax ka dhex baxa ma jiraan deegaanada waxyaabaha hadda yaryaro oo la sheegayona waa laga sifeynaa mar dhow wax ka dhex wax hadda degmada ka baxaa ma jiraan wax hadda shacabka qalqalahoo hadda heestaana ma jiraan wax oo amniga shacabka in la sugo diidaana ma jiraan dawladana diyaaray u tahay ciidamada deegaankana waa joogaan waxaan iska meeraysiga ahoo yaryarna oo dhinaca haduudka galgaduud naga jiraana wax hadda colays oo oo dheeriya maahan marka taasna waa la gebagabeey doonaa maalmaha hadda la joogo ruuqaansiga iyo horuusocodka ee degmooyinkan kale lagu sifeynaya iyagana la rabaa in hore loo maro marka arrinkaas waa hadda degmada oo qalqala hoo shacabka iyo ka jira maamulka intaba ma jiraan waxaa diiday inaad qorshe ka degsataan guddoomiye adinka iyo ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan ka maamul ahaan adigoo markaa afka maamulka ku hadlayo ayaan su-aashan markaa ku weydiinayaa qorsho al-shabaabka ka agdhow deegaanada hoos yimaada degmada runurgood ee aad uga saareysaan maxaad u degsan weydeen maxaasa idinkaga degsan hadda oo aad dooneysaan inaad ka qabataan ha waa jiraan dowladda iyo iyo iyo deegaanka oo iskaashanaba diyaaray u yihiin mar dhowna waa lasoo afjari doonaa hadduu alla yidhaahdo waxaana loo gudbi doonaa degmooyinka kaloon on dariskana waayahay deegaanada ee hoos yimaada degmada runugood iyo isla degmada maxaa horumar ahoo ka samayseen tan iyo markii aad gaarteen ba horumarada hadda waxaba ah ka dulqaadka ee khawaarijtaaba horumara horumar kale unbaahno dadka dadka waxay u baahan yihiin in qoladan dhibaatada ku haysay waktiga dheer laga dulqaado horumar u dhimanna ma jiro hadii laga dulqaado qoladan khawaarijta anaga higsigeena iyo hadafkeena madaxweynuhu ugu sarreeya waa inaan cadowgan ka dulqaadno bulshada soomaaliyeed horumarka eh, wixii kaloo markaas baahiyaha daruuriga iyo kuwa intaba taas dowladuna diyaar ay u tahay eh, deegaankuna horu socodkiisa iyo dib diyaar u yahay laakiin hadafku waa nimankan cadowga aho oo oo ragaadiyey deegaanada iyo iyo iyo iyo soomaaliya oo dhanba in laga dulqaado waaye muhiimada ugu weyn oo dawladda iyo shacabkaba ay ka midaysan yihiin waayahay adeegyada arrimaha bulshada ee as-aasiga ah maxaad ka hirgeliseen hal iyo labo arrimaha bulshada xildhibaanka qarankana waa yimid xildhibaanada stetka waa yimideen annagoo maamulkaana waa joognaa dawladuna waa aaday runtii degmooyinka la qabta waxqabadkooda ay usoo dhaweynaysaa diyaarna ugu tahay marka waana horumari doonaa haddana dawladdu waana timid waana imaanaya dooleyda waayahay baaqa aada u direyso dowladda muxuu yahay iyo maamulka hirshabeelle oo aada hoos tagtaanba baaqan dawladda u diraya waxawaaye madaxweynaha ugu sarreeyo madaxweyne goboleedka gobarnatoora gobolka shabeelada dhexe baaqaasi waa amniga arrimaha bulshada borobaleen maahan arrimaha bulshada amnigaa ka weyn amnigaan ugu baaqa arrimaha bulshada waa iska soo gaaraynaa waana wax shacabkuna qayb ka qaadan karo dawladana looga baahan yahay iskaashi waayo taasi dhib kama jiro muhiimada iyo baaqan udiraa dawladda waa inay si degdega ay arrinta degmada runurgood haraaga iyo waxyaabaha hareeraha ee laga sheegayo ay ka nadiifiyaan annagana diyaaraan unaha shacabka iyo maamulka deegaanka inay iska kaashadaan dawladdana intaasaan ugu baaqan madaxweyne ugu soreeya waana mahadsan yihiin aadaa u mahadsan tahay waa kaga mahad celinaya macalin xudiin guddoomiyaha degmada arunugod ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa waa hagaag saaxiibayaal gabagabada barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi mar dhow baa la doogiyo haddaan layga dacaroonin shacabkow allaha daayinkaa weydin darajayne isku duubmasaa waxaad tihiin ul iyo diirkeede midnimaa idiin danaheyaan laydinkala daadin digtoonaada cadowgiinnu waa daymo dheer yahaye dulduleella hoosaa jiree daaqadaha awta wargooyin ma diiddeen war hadday diidaan waxay ka helaan bay leeyihiin anigana welibaa dheegi jiray isku duubniba dadka yagow guri kaga baxdaa dadkayagow sharafda intiyo deeq iyo wanaag ku durduurataa war kalamanay dhaliil waa ku daalnayay halkaan duurkan joognaahe malaha waa u doorroontee ayaan dib loo noqonin cadaawahana sii didiya waa dabargo'oodii doraad dhiiranayda shalay diricsanayda mantana ku dabarto damba ku run sheegte gaboosa waxaad ka tagta dayraa ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digaashadaadiyo dowdhaafka badanbaan u soo xusuustee ha isdaaline sabire abduladiin waliba ku tabtay durdura geel baa ku jabaye damaacina waa yahaye dalkuna waa lamaa huraan dadkuna waa lamaa huraan aryamadeeyow adna waxaad ka tagtay waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran ilaaliyo ilaaliyo nabee dibi socodna waysagaa war cabdillow laftaada waxaad ka tagtay waa keli daanaystee wadadayama dawba ma wax loo dulqaataa maxaad ka tegteen nin isdilay dankamalihiyeysitirigam kan isdagaana yeelkiiseysitirigam dan wadaag la wada noqoyeysitirigam wargooyin anugu waxaan maqli jiray danka malahe taadhaaf waa doqonee ha u jabin dad baa igu yidhaahdee war kalamaanay war mahaysiine faraskariyaa tiirka la geeya waxaana lagu helay inay askar kala dileen haddii ninkii wax dilay in la dila ilaahay amroo laysku eebi maa askar kaloo bajaajlay dishayna mar waa la sugaa in tiirka la keeno sababtoo ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toogasho kuwii isbaarooyinka dadka ku dilayna qaarkood waa tii dilka lagu xukumo iyaguna waa soo socdaan marka abgaanguurna waa kii hore u yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiilo mar baa la qaban warwa adigana tiirkay u soo socdaane in madaxweynuhu cafi karo soo ma ogid aryaa adiga naftaadu adiga ka daba qaylahaye ma waadan ogeyn madaxweynuhu inuu yidhi tiirka hala geeyo cid qof disha war calaa kulli xaal waxaa la yidhi cafis iyo ka'aarsiba ruuxii eedgalaa mudan wargooyin war ma haysaane jubbaland aan la hureeyey armadeeyo koonfur galbeeda baa la haystaaye jubbaland xaa kaaga jira guda waryaa walaa isan lamasana jiraan jiriye latin una jiri leeraana armadeeyo weli lixdii gobol miy kaaga dhegan tahay aryaadhaha maday war ma haayo koonfur galbeed waa lagu heshiiye war cabdulla weheliis dheh aryaa lama hadlayna waa lagu heshiiye warkaan hayga dhex gelina eh. madaxweynahaaba ka qayb galayaa layidhi heshiiska xiritaanka koonfur galbeed higaaloday ollahu tahiraatun oo kale waa geeka mashurtooda hal iin heliisiyo ay habriyiru waysana wargooyin warka warkaa iga dhexgeline ilaa xarardheere waxaa la yidhi nimankii kale fakad bay ku jiraan qaar wayse soo dhiibeen baa la yidhi qaarna ayagoo fakanaya isla ayaga qabteen baa la yidhi kuwo badanoo fakada iyo kuwa raacdaynayana xabadda ka dhex baa la yidhi marka war iyo dhammaantiis nimanka bartamaha soomaaliya waa ka soo dhammaan rabaan mar dhow qofka bini'aadamkaana markuu dhabarkuu caafi caafimaado ayuu lugaha iyo gacmaha ku shaqaystaa oo ordaa marka hadday gobollada dhexe ka soo dhammaadaan gobollada koonfureed daqiiqad ba lagaga saari war kale maalay waxaa la yidhi halgan baa la galay waayo badan loo hamuun qabaye xurnimay haweesteen shacbigii kanay hujuubnaaye hididiilo kayrliya hadday guul higsanayaane har adiga cadaawuhu intuu ciidda gabal haysto hakad yaan la gelin hawshu waa hillo nololeed halgan baa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoos yadheega jari waxaan dheegi jiray eh. sida habar maaji hergaba ku dhaco hindhisa qabateexaha war cabdulow aduguna waxaad ka tagtay eh. waa leey heelo waba leeyhaya eh. sidii oday hankoolaan aligay hugmaaya war waxaad idinkoo dhammi ka tagteen hadhcad baan lumayo ka habaabay rugtoo la ii haybinaye war kalamaanay war ma haysiine wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin waxauu yidhi dagaalanayaa doorashadii dib baa loo dhigay miyuu yidhi wargooyin ma soomaaliya ay ku soo biireen war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee wuxuu yidhi heersool waxaan u ogolnahay inay calanka soomaaliyu ay qaateen iska wataan garaadada iyo dadka la socdo calanka watana waanu soo dhowaynaynaa war kuwa xirka fiiriyo bixini jiray maxamed kaahine xayntaa calanka soomaaliya waa ogolnahay wargeelna waa galgashaa ragna waiskadiyaay han la yaabin war maana idinkaan war haynine madaxweynaha jabuuti wuxuu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiye somalilan iyo reer laascaano qaarkood hase yeeshee garaadadii waxay dhaheen maanta wax wadahadalaannu gelayna haba yaraatee ma jirto inta muuse madaxa nagaga taagan yahayna dowladda federaalka inayna wadahadashiiso yeeli mayno jabuutina ka yeeli mayno igadna ka yeeli mayno xataa caalamka ka yeeli maynay dheheen war wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaayin wuxuu kalou yidhi ururo aan la aqoonaa soo galay laascaanood qaar ka mid a ah waa ka shakisannahay war wasiirka gaadiidka somalilan oo gobolka sool ka soo jeedaa wuxuu yidhi caanood maaha mid loo dhan yahay macquulla maaha inaan yaro baadiye ka yimi oo qori sitaa oo aan laascaanood deganayn gurina ku lahayn inuu amnigeeda khalkhal geliyo war urur goboleedka igad waxay dhaheen sanadka waa gabagabada shabaab oo ewalba hadday dhaydkooda ogaayariska si dulqaa dhaxayn oo dhihi waayeen war kuwaasu dhaydna ma ogayne markii dawladda soomaaliya ku dhaqaaqday ku dhiiradeen aryaadhaha warya dhammaantays bur iyo biyaa loo kala baxay samigay cabdullana waxa uu yidhi duurjoog iyo daabjoog miyey dadkii u kala dalleeceen duurjoog iyo daabjoog miyey dadkii u kala dalleeceen kulaha war cabdilow duurkii xitaa intay isku aamini waayeen bay godod qoteen war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowladda saddex sanow herta miyuu yidhi wardurbama wakhti tirin buu bilaabay wuxuu yidhi labadii kun iyo shantii baarlamaanka soomaaliya oo nairobi jooga ayaa isku dilay wadamada safka hore ha la keeno iyo la keeni maayo kuraasna isku garaacay maantana laba kun labaatan iyo saddex wadammadii safka hore ayaa muqdisho ku shiraya ayadoo lagu qanacsan yahay inay dagaalka wax ka galaan aryaadhaha wax walbo soomaalidu nabceed amba diidi jirtay shabaabaa ku dirqiyo oo ogolaysiiyey sababtoo ah lama kun iyo shantii berigii kuraasta laysku garaacaya wadammada safka hore ee la diidanay etoobiyay ahayd ciidanka etoobiya ma soo galowna ahay ujeedku laakiin mugi furuq la arkaa waraabow farakal leef naqdaahaa la yidhi muggi wax ka daran la arkay etoobiyay kaalay ee dagaalka nala galay maraysa war cabdullow waa salaamullaahi cala alxujaaj xaalka taaganuu yih xisaabtaas ninkii noo dhigo waxaa sidaa tahay xayse kuugu taal adina waa xididasiibkaay war ciidamada etoobiya markay soomaaliya soo galeen ee lala diriray aakhirka iyagoo lugaynayo cagajiiday muqdisho ka baxeen labadii kun iyo sagaalkii hase yeeshee meeshii nabad laga sugaayey oo dadkii barakacayinay dib u soo laabtaan la sugaayey oo dawlad iyo nidaam la rajaynayey waxay noqotay itoobiyaan intii la dagaashay inay shabaab dilaan waxaana dhacday itoobiyaankii afarta sano intay ku dileen in ka badan inay bil gudaheed ku dilaan war intaasoo dhan waxaa ka dareen dembiyadii ciidankii itoobiya galeen markii lagu xisaabtami lahaay oo laysku dacwaylahaay ka daranaa dig soo tiri marka soomaalida dhibaatada haysatay soddonkii sanee la soo dhaafay waxay tahay dembi dembi ku dhaq calaa kulli xaal wixii dhaca dhaceen soona naqa maayaan waxaa la yidhi wax tegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax tegay lama tiigsaade timaadada la toosiya fariimaha si iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo loo dhiibay howla dadweynaha xalalkii ku maamulay iyo kii xankaabsaday xaseestay meel kale xalalkii ku maamulay iyo kii xankaabsaday xaseestay meel kale xerkiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha xurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo xeerkiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha xurmadeedaan marin nabadee xaseeyo xaqa sidaanu gaaranu wa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo xaq xaqa sidaanu gaarno waa inalaa xisaabtamo xisaabtamo xilliyo xanaanada dadweynaha ninkaanan xurmaynay xoga wada jirkeenniyo xanaanada dadweynaha